والصلاaة والسلام على رsuuل الlh وعlى آله وأصحaaبه أجمعين أmا bعd فhذا هو الشhريط الرابع والسبعون من أشhرطة كتاب رياض الصالحين للإمام أبي زكريا النووي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهذا الشhريط يبدأ من الحديث من أثناء الحديث ألف وسبعمية أربعة وسبعين وهو حديث زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما الطويل قالت رحمها الله ورضي الله عنها ثم دخلت على زينب بنت جحش على زينب بنت جحش رضي الله عنها حيina توفya أخوuها qisadan waxaa ka horeysay qisadii umu xabiiba radia allahu canha markuu aabbaheed abu sufyaan radia allahu canhu uu dhintay waxa ay samaysay iyo sababka u samaysay ay sheegtay inay iska baabi'inayso in dadku ay u arkaan inay isu basaasinayso aabbahe daraaddi haddana qiso kale ayay zaynab warinaysaa radiallahu canha oo ummo kale oo min ummahaati almu'miniina ka mida radiallahu canha canhunna ay ka warinayso marka waxay tidhi waxaan u galay qisadaa dabadeed baan haddana mar kale waxaan u galay zaynab binti jaxsh radiallahu canha markuu walaalkeed geeriyooday walaalkeedaana miduu yahay inaan la garanaynin waa kaan soo sheegnay fadacad biطiibin waxay dalbatay tiib bay dalabtay famasad minhu way ismarisay waxay sidaa u yeelaysaa iyada oon saa yeelin kolay ku tahay inay xadiidka iska wariso way heli kari lahayde shayga dadka camaliyan lagu tuso ayaa ka ablaqsan oo qalbigooda kaga dhegi ogay ka qabsan yihiin og yihiin kaga camalfali og yihiin wixii afka un looga sheego ayb famasad minhu way ismarisay waxbay iska marisay tiibkii uma qaalad markaasi waxay tidhi amaa wallahi maa lii biibi min xaaja hayra annii samictu rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka allaanse maqlay yaquulu cala almimbari mimbarka dushiisa isagoo ku leh laa yaxilu liimra'atin tu'minu billahi walyowmi alaakhiri an tuxida calaa mayitin fowqa halaaثin ila calaa zawjin arbacata ashhurin wacashraa muttafaqun calayh xadiidkaasaan ku camal falayaayo ayan dadkana tusayaan iska baabi'inayaayo inay u fahmaan anigoo dadka taxsi ugu soo gelay iyo marka arkaan iyadoo basaasan inay u qaataan marka inay waxay isu basaasinaysaa ay tahay geeridaa daraaddeed oo meesha fasaadu ka dhasho oo len waxay ahaayeen a'imaday ahaayeen ummahaatulmu'miniina ridwaanullahi calayhina iyo kibaaru saxaaba a'imay ahaayeen lagu dayanayo dadku marka inay ku daydaan oo fasaadda halkaa ka dhalato oo ay yidhaahaan waxaan arkayba umulmu'miniin oo maalintii walaalkeedu dhashay basaasan baan arkay midna ay tidhaha aniguna umulmu'miniin kalow waxaan arkay markuu aabbaheed dhintay basaasan oo marka qofkii dhinta waa laisu basaasin karaa wax sidaas ay yidhaahaan ayay ka baqaayeenoo markaasay camaliyan ku tuusanayeen ridwaanullahi calayhinna waxaa marka xadiidkan kada saddexeeya xadiidkii ummaciya xadiidku umu aan soo maray kaa ee iyaduna sidanoo kale sheegayay kaa naftiisu qisuu lahaayoo waxay ahayd wiilkeeda wiilkeedahoo jirraday oo basre ku jirraday baa loogu qayliyey markaasay timid iyada oo rabta inayba ka gaadho geeridiisa mayna ka gaadhina wiilkii ka hor dhintay oo oo la aasay ayay u timid markaasay muxuu aha dadkii tacsida iyo ugu yimid in abu xuseen la yidhaaho gurigiisa intay ku soo degtay yaa haween muxuu ah ahlu cilmi ah oo haweenkii basraad ka mida oo ay ka mid tahay eh, muxuu ahaay xabsa binti sireen radiallahu canha ayaa u yimid markaasi axaadiid u warisay axaadiid dhowra lagaga wariyey basra xadiidkii axaadiidtii bay ka ahayd marka xadiidkan ku saabsan eh, niyaaxa la'aanta iyo niyaaxa la'aanta eh, la xaaraameeye iyo Eh, haweenaydu inayn isu basaasin karin ninkeeda waxaan ahayn saddex beri wax ka badan iyo eh, eh, janaazada dhaqideeda iyo sidii gabadhii nebiga sal ly slm ka geeriyootay u dhaqeen iyo haweenka dhiigga lihi inaa nebigu sala allau alay slm u amri jiray inay ka soo qayb galaan iyo gabdhaha yar ee muxajabaadka iyo ciidda inay ka soo qayb galaan iyo axaadiidtaas oo muxuu ahay dhowrka axaadiid oo wada naafic ahoo badankooda ku saabsan haweenka ayay u warisay marka radia allahu canha <clears throat> baabu taxriimi bayci alxaadiri lilbaadi wa talaqi الrukbaan wاlbayci calىa bayci akhiih wاlkhidbati calىa khidbatihi ila an ya'dana aw yarud aw yurad wuxuu leeyahay marka xaaraamaynta la xaaraameeyey qof reer magaaliihi inuu wax u iibiyo qof reer baadiye ah iyo xaaraaminta la xaaraameeyey ka hortagga dadka musaafiriinta ee badeecada soo wada intayna suuqa soo gaarin laga hortagoo dhexda lagaga iibsado iyo xaaraaminta la xaaraameeyey qofku inuu ka kor iibsado walaalkii wuxuu iibsaday iyo inuu ka kor doono walaalkii mid uu doonay ilaa in u fasaxa mooyaane ama loo diida mooyaane intaasoo shay buu kaga hadlayaa can anasin radia allahu canhu qaal nahaa rasuulu llahi sala allahu alayhi waali wasalam an yabiica xaadirun libaadin walow kaana akhaahu liabiihi wa ummihi muttafaqun calayh wuxuu nahiyey rasuulka alla sala allahu alayh waali wasalam inuu wax u iibiyo qof reer magaali'ihii qof reer baadiye ah walow ha ahaado walaalkii shaqiiqoo iska aabbi'ii iska hooyabay yihiin laa yabiicu xaadirun libaadin taas sida ay ku dhacayso eh, suuradeedu ay tahay ibna cabbaas radia allahu canhumaa yaa fasiri doona caddayn doona alimaamu shaaficina radia allahu canhu si kaleu isaguna ku fasiri jiray oo iyaduna inay maqsuudka noqoto ay suurowdo oo halkaasaan ku sheegi doonaa insha allah xadiidka ibnu cabbaas ee midi uu ka sokeeyo marka walow qaraabada ugu dhowba ha ahaade eh qof reer magaalihi qof reer baadiya ayaanu waxu u iibinin وعn ibni cumara radi allahu عanهma qaala qaala rasuul الlahi slى الlه عalيه وalي wasalam laa تلqw الsلع xatىa yuhbata biha ila الsuuq mutafaq calayhi laa tatalaqow ha ka hortegina asilaca badeecooyinka badeecooyinka lasoo wado ee baadiyaha iyo aryaafta iyo laga keenay ama buldaanta kaleba laga soo dhoofiyey ha ka hortegina ilaa suuqa lagula soo dego marka ka hortagga la sheegayaayo magaalada dibaddeeda keliya ma ahaa walow magaalada gudaheediiba uu yahay laakiin suuqii weli aan la soo gaadhin in halkaa lagaga dhex tago oo laga hortago oo halkaa lagaga iibsado ma bannaana oo la yidhaaho or waa raqiisoo wax kaa iibsada herkmaysi oy badowsadaanoo kaan anaa kaaga raaxaynayo aniga anaa kaaga iibsano anaa dan gaara u iyo wax sidaas intay yidhaahaan halkaa kaga iibsadaan ilaa qofku intuu suuqa yimaado sicirka uu arko uu marka kolkaas calaa bayinatin isagoo ah badeecadiisii kolkaas uu sidaa ku iibiyo haddiise sidaa lagaga iibsado oo inta laga hor tago uu ka rumaysto oo halkaas sidii lagaga iibsado goorta dambe ee suuqa uu yimaado ee uu arko sicirka xaqiiqadiisii arkay hadduu garto in la dagay oo shaygii intii lagaga iibsaday uu ka qiimo badnaa xaq buu u leeyahay inuu iska soo celiyo oo yidhaaho warwaadi waad degtay sii hool lacagtaadii waatano si shaygaygii isaguna waraga tago anaa muxuahay ma adaa khiyaarkaa ku iibiya ma dhihi karo sharci ahaan marka la fiiriyo laakiin dadka zamankan kada haddii aan xaqaba aqoonin hadday yaqaanaan aan u hoggaansamaynin ma aanu aqbali lahayn وعn iبن cabاasi رadي الله عanهma qala qala rasuulu الlahi slى الlه عalيه وaلiه وsلم laa تtlaqw الrukbaan laa تتalaqw ha ka hortegina الrukbaana musaafiriinta rukbaan waa jamcu raakib raakibna waa bimacna musaafir leanna caadada carabta ahaan jirtay inay xoola mxuu ahay gaadiid ay ku safraan ayna lugaynin dadka kale ku cayi jireenoo riqaab اlmazaawid iyo bay dhihi jireenoo dadka lugaynaya ee kolkay meel u safraayaan intay sahadooda tunka ku qaataan lugaynaya way ku jeesjeesi jireenoo way la yaabi jireen marka raakib bay qofka musaafirka iyagu dhahayaan walaa yabiic xaadiru libaad yaan u iibinin qof deggan oo reer magaali qof reer baadiya ah yaan u iibinin fa qaala lahu taawuus taawuus bni kaysaan oo ardadii ibnu cabbaas ka mid ahaa eh, radia allahu canhuma ayaa weydiiyey oo wuxuu yidhi maa laa yabiicu xaadirun libaadin laa yabiic xaadirun libaadin macnaheedu muxuu yahay qaala markaasuu wuxuu yidhi laa yakuunu lahu simsaaraa yuuna u noqonin simsaar simsaarkuna waa dallaal dallaal yaan u noqonin eh, muttafaqun calayh saasuu marka ibnu cabbaas radiallahu canhuma uu ku fasiray iibka eh, layska nahyinayo ee nin reer magaalihi nin reer baadiya ayaanu iibina laleeyahay waa inaanu dalaal u noqonin sidaasuu leeyahay eh, naftiisa lagu daayo qofka shaygiisa isagu uu baayacdo marka sababka ku jira ay xikmada ku jirtaana waa waadaxo waxaa weeyaan reer magaaluhu waxay leeyihiin isilaaxiyo ay isla yaqaanaan bay leeyihiino ama kolkay mxuaha kolkay iska canqaadayaan iyo farta meel iska qanjaruuftaan ama muxuu ahaye isu jebiyaan isu iljabiyaan oo intay wax ku heshiiyaan ay kana wax maqashiiyaan ayuu kala dhexbaxayaa isagu kan kada dilaalkiihi wax faa'iidaa kala dhexbaxaya oo halkaasna uu ku khasaarinayaa oo ku degayaa maal xaraama ku cunayaa ninkii xoolaha lahaa sidii ninkii oo darwiishkii gabayaagaha muxuu yidhi muxuu la dhihi jiray ismaaciil mire ismaaciil mire ya afka afka reer magaaluhu yaqaan waan ka oodnahay wankiisi wankiis wan uu keenay suuqa eh, burca iyo meelahaas uu keenay oo dalaal u iibiyey iyobuu tiltilmaamay markaas eh, mxu indhahayga anoo arkaya hortaydii laygu iibsaday iyo waxbuu soo wadayo marka saasay yeelaanoo hadal uuna garanayni iyo istilaaxaad iyagu isla yaqaanaan oo ama ficil ama hadal aybay iyagu ku heshiinayaan qiimihii ay ku heshiiyeen qiimo ka hooseeya isagana la maqashiinayaa halkaasaa marka lagu qiyaamayaa qofkii taasuu marka ka digayaa rasuulku sala allahu alayh waali wasalam oo uu albaabka oo dhanbaba xidhayaayo kolkaasuu leeyahay yaanu u iibina walow walaalkiiba ha ahaado oo anigu ma khiyaamayo oo ma kuma dacwon karo hadda adigu khiyaamay ku kaloo khiyaamayaa jira marka sidaasuu ku fasiray ibnu cabaasin radia allahu canhuma raawiga maxaa tafsiirkiisa yaana ugu wanaagsan oo isagoo qof walba ka xoog ogaadhsan oo isagaa duruuftii iyo mulaabasaadkii arrintan dad ay ku dhacday iyo isagaa garanaya alimaamu shaafici radiallahu anhu isaguna si kolu ku fasiri jiray oo waxa weeyaan wuxuu yidhi laa yabiicu xaadirun libaadiyi waxaa laga wadaa inuu qof reer baadiyihii uu alaab ka keeno baadiyihii oo ama aha subag iyo harka iyo waxyaalo sidaasa eh, uu keeno ama uu keeno waxyaale zuruuca uu keeno oo badar iyo waxyaale uu keeno oo kolkaasna waqtigii muxuu reer baadihu ay magaalada intay ku soo dhowaadeen safarku aada u soo gelayay iyo kolka beerahoo go-aanaya intay tahay laga yaabo inuu badeecadaas ay jaban tahay oo marka nin reer magaalihi uu yidhaaho war alaabtan maanta way jaban tahay oo suuqii baa la soo dhoobaye ani ii dhiibo anaa bakhaarka kuu dhigayo oo kolkay qaaliyowdo ee ay suuqa ka marato ayaan anigu tartiib tartiibka ugu iibinayaaye taasuu ku fasiray alimaamu shaafici radi allahu canhu oo wuxuuna leeyahy kolkaas waxaa la rabaa in dadku sidaa ay yihiin maalinba sicirku uu yahay wax ku kala iibsadaan maalinna reer magaalaha ribxayo oo badeecadii badeecadiibaa u jabaysa maalinna markaa dadka badeecada keenaya reer baadiyaha ribxaya oo alaabtii oo yaraatay suuqa bay kolkaa keenayaan marka dadku ha kala faa'iideene waa inaan la kala cunaqabataynin oo sidooda la isugu daayo متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رsuuل اللhi صلى الله عليه وaلي وسلم أن يبيع xاaضر اللباad ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخي لا تناجشوا haysfalsina waatan soo maray najshiga ama tanaajushka falisaad beenbeena oo qofku qof wax iibsanayo oo isaguo aanu rabin oo raqbo aanay u haynin siduu qofka ugu qaaliyeeyo inuu isgarab taago wax iibkii sheego wax ku daro inay tahay waa kaan soo sheegnay walaa yabiicu rajulu calaa bayci akhiihi kama kor iibiyo qofku walaalkii iibkiisa wax shay uu lagu heshiiyey oo weli muddatulkhiyaar ku jira inuu ka kor baayaco ma oole ama uu yidhaaho iska celi waxaan kadaa wuu ku dagay anaa muxuuaha ku kaa raqiisan kaaga iibinaye ama kii lahaa shayga lahaa yudha war ka soo cesho muxuuaha inaa qiimaha qiimo ka sarreeya kaa siisanay kolba labadii qof hadday heshiiyeen oo iibkii ay ku heshiiyeen khalas qof kale inuu ka korbaayo camal ilaa labadoodaasu ama ay kala iibsadaan ama kala tagaan walaa yakhtubu calaa khidbati akhiihi kamana kor doono doonista walaalkii oo yacni naag uu doonay walaalkii oo lala heshiiyey la siiyey ama loo carab oo loo joogsaday muxuu ahay isaguna waa ka xidhan tahay qof kale inuu ka kor hadlo ilaa inuu qofkii inuu ka noqdo mooyaane haddiise intuu hadlo aan la soo dhowaynin oo ama looba diido ama aan muxuu ahay loo saraxatan aan loogu diidin laakiin aan la tusinin wax in eh, lala rabo tusiya kolay ku tahay kolkaa waa bannaan tahay in qofka kale uu ka kordoono waa kan soo maray eh, xadiidkii eh, maxaa haweenaydii faatima binti qays radia allahu canha markay u sheegtay nebiga sala allahu aleyh waali wasalam ay tidhi labadaa nin baa isoo doontay kolkay ciddadii ka go'day ninkeeda abu xafs ibne mxuu ibnu lmuqeyra ahaa markuu furay radiallahu canhuma oo ciddadii ay ka dhammaatay ay u timid nebiga sala alla alay slam iyadoo la tashanaysa oo ay tidhi abuljahm iyo waxay soo doontay mucaawiya bin abi sufyaan radiallahu canhuma muxuu ahay midkaadii ii dooraysaa buu labadoodiiba ceebtaay leeyihiin mid walba u sheegayo markaasuu wuxuu yidhi walaakin inkixii usaamata bna zayd labadaas nin iska dhaafo usaamo guurso marka labadaa nin haweeneedanu midna carab ma ayna siinin way hadleen mid walba waa la hadlay laakiin middood midkoodna waxay ku jirtay marka dee fakraad iyo la iyo waxaasay ku jirtayoo midkoodna hadal ma ayna siinin go-aan iyo soo dhaweyntoona marka iyadoo sidaasa uu nebigu sal lla ly slam mawlihiisii usaamaha uu u doonay uu yidhi usaamaan kula rabay usaama guurso usaamayna guursatay marka taasoo kale marka macnahii waa weya ninkii gabadh la hadla oo ayna wax muxuu ahay soo dhoweynayana sin ama waalidka adla hadlo sma sidoo kale u yahay dadka kale waa u furan yahay ay u furan tahay laakiin kolba haddii qofkii ama loo xeebo oo loo soo joogsado oo loo carablaalaadiyo ama saraaxatanba loo siiyo khalaas waa ka xidhan tahay raggii kale ilaa inuu kaasu ka noqdo mooyaane walaa tas'alu lmar'atu haweenayduna ma weydiisato talaaqa ukhtiha walaasheed furideeda litakfaa inay gadisato maa fii inaahaa waxa weelkeeda ku jira tanna waxa weeyaan nin naag qabaayo inuu naag kale la hadlo oo guur ula hadlo oo ay tidhaaho anuu nin xaas la guursan maaye haddaad islaantaada furto waa ku guursanaya horta islaantaada fur haddaanay rabto maya taas ma aha marka xaraam weeyaanoo hadday haweenayda golkaana ay uga dan leedahay inay ninkeedii iyo reerkeedii iyadu la wareegto markaas waxa weeyaan haweenaydanu ninkankada hadday isaga shakhsiyan ay u kalsoontahoon inay isu qaadayso uu yahay inay guursato mid walba risqigeeda ay leedahay oo walaasheed marka ayna meesha inay ka saarto aanay isku dayn wa fii riwaayatin qaala nahaa rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam can italaqi ka hortaga badeecada laga hortagu nahiyey wa an yabtaaca almuhaajiru lilacraabiy muhaajirkan adu waxa uun laga wada reer magaalahe nin reer baadiya inuu wuxuu iibiyo wa an tashtarita almar'atu talaaqa ukhtihaa inay haweenaydu shartisato walaasheed in la furo oo ninkan inay guursato ay ku xidho inuu naagtiisa hore furo wa an yastaama arajulu calaa sawmi akhiihi qofku inuu ka gorgoriyo walaalkii gorgoradiisa wa nahaa can alnajshi waltasriya wuxuuna nahiyey falisaadda iyo tasriyada tasriyaduna waa gaaxinta xoolaha iibka loo soo wada ee irmaan oo la gaaxiyey oo maalin iyo laba iyo intaan la lisin iyagu oo candhadii uu buuxo oo qaarqaarinaya la keena suuqa oo kolkaas dadkii u qaataan inuu eh, caano hal mar a ah keliya uu yahay oo neefkanu aad u caano badan yahay kaasuna marka isaguna xaraam weeye muttafaqun caleyh goox alla wixii qishi oo dhaniba tasriyadaasu isaguna la mid yahayoo sida xoolaha hilibka ah waxaa jira rag waxaa layidhi intay xoolaha horta hore e, iibka usoo wadaan intay oomiyaan oo dhowr maalmood biyaha ka celiyaan iyo biyo dhana ah oo muxuu ahay bay ku sii daynayaan xoolihii marka kolka biyihii dhanaha cabbaan ay xalxaluqayaan oo barbararayaan markaasaa dadkii moodayaan waxaan inuu baruur yahay ee digaagga naftiisa qaar waxaa la sheegayay afuufo oo marka digaagga u foodhacayo oo miisaan weyn oo keenayo ala moodayo intii xajmigiisa xajmi ka weyn uu ku muuqanayo waxaasoo dhan kulligii wada xaraam weeyaan وعn بن cمر رضي الله عنهma أن رsuuل الlhi صلى الله عليه ولي وسلم qاal laa yبic bعضكم عalى byci bعضi qaarkiin qaarka kale iibkooda yayna ka kor iibinin walaa yakطb عalى khiطبaةi أkhiihi walaalkii doonistiisana yaynu ka kor doonin ilا an yaadana lahu inuu idina mooyaane متfq عalayhi وhada lفظ mسلم وعn cقبة بن cاamir الجuhني رضي الله عنه أna رsuul الlahi صلl ل sلم qاal almuؤmiن أخu الmuؤmin muؤminku muؤminka walaalki weeyaan falaa yaxilu limu'minin an yabtaaca calaa bayci akhiih inuu ka kor iibsado walaalka iibkiisa ma leh walaa yakhطuba inuu ka kor doonana male calaa khidbati akhiihi xataa yadara ilaa isagu iskaga tago oo uu ka noqdo oo maxaa taana lagu garanaya ama inuu ka hadlo oo yidhaha gabadh ina hewleyd anugu waan ka noqday ama naag kale uu guursado wax sidaas oo kale iyadu tusaale sidaas hadduu bixiyo khalaas isagii hadduu nacay marka kolkaasna inay u xidhnaato ma aha rawaahu muslim baabu الnahyi can idaacati اlmaal reebidda la iska reebay maalka dayciddiisa fii gayri wujuuhihi alatii adina sharcu fiiha wujuuhdii sharcigu uu idnay oo in lagu bixiyo oo idnay waxaan ahayn in lagu bixiyo weeyaan marka idaacadu isagoo la baylihiyo aan la baylaha tirin iyo isaga oo meelo aan sharcigu idnin lagu kharash gareeyo oo aan faa'iida sharciga aan lahayn intuba marka way tahay yani weeyaan وعn أbي هuريرaةa رضي الله عنه qال qاla رsuل الlh صلى الله عليه ولي وسلم إن اllaha تaعaalى يرضىa لكم ثaلاثا alle subxaanahu wa tacaala sarreeye wuxuu idinka raalli yahay saddex saddex walxadood alla raalli buu idinka yahay wayakrahu lakum halaaan saddexna waa idinla necab yahay fayardaa lakum wuxuu idinka raalli yahay an tacbuduuhu walaa tushrikuu bihi shay-a inaad caabudaanoo aydan wax kale ugu shariig yeelin wa an tactasimuu bixabliillaahi jamiica inaad wada qabsataan xariggii alle dhammaantiin aad wada qabsataan diinta alle iyo sharcigiisa iyo qur'aanka iyo intaba lagu fasira waana isla wada macno weeyaane walaa tafaraquu aydaan kala firfirdhin wayakrahu lakum wuxuuna idinla necab yahay qiila wa waqaala wakasrata asu'aali waidaacata almaal rawahu muslim qiila wa qaala waa la yidhi iyo wuxuu yidhi wuxuu yidhi iyo waxaa la yidhi iyo ku ta waxaan idhaahno weeya hadal tiraha ahee macna aan lahayn ee qofku waxyaalihii uu maqlay iyo isagoon u kala fiirfiirsanin uu iska sheeg sheego wamaa akara hada fi hadihi alazmina fara badana midaasu aad iyo aad bay u fara badan tahay inuu xikaayooyin aan waxay yihiin iyo la garanaynin kanaa la yidhi kanaa la sheegay waxaasaan maqlay waxaas layska iska tororigiyo taas waa idinla necab yahay wa kahrata su'aal su'aal badnidana waa idinla necab yahay su-aal badnidaasuna iyaduna labay noqotaayo mid cilmiah iyo mid maalkaaba way noqotaa wa idaacata almaal maalka dayacaadiisana alla waa idinla necab yahay rawaahu muslim wuxuu leeya waqad taqadama sharxuhu xadiidkan sharxiisuna waa soo horumaray <clears throat> <clears throat> وعن رwاad kاtب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه qاaل أملى علي المغيرة رضي الله عنه في kitاaب إلى معاaوية رضي الله عنهما المغيرة بن شعبة yaa ii yeedhiyey kolkaana wuxuu ahaa xaakimu أميir الكوفة buu ahaa isagu رضي الله عنه markaas wuxuu ii yeedhiyey buu leeyahay kaatibkiisii warqad uu mucaawiya u qoraayo oo mucaawiya su-aale uu soo weydiiyey uu uga jawaabayo oo uu yidhi waxaad ka maqashay rasuulka sala allahu calayhi waaalih wasalam ii soo qor yuu muxuu ahay isagoo u qoraaya buu ii yeedhiyoon anigu u qoray oo wuxuu yidhi waxaana muxuu ka mid ahaa hadalladiisa markaan ina nebiga sala alla alay slam kaana yaquulu fii duburi kuli salaatin maktuuba laa ilaaha illa allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulk walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir allahuma laa maanica lima acطayta walaa mucطiya lima manacta walaa yanfacu da ljadi minka اljad wakataba ilayhi wuxuu haddana u qoray annahu kaana yanha yani ana nebiga sal slm kaana yanhaa can qiila waqaala waidaacaة almaali wakahrata الsu'aal wakana yanhaa can cuquuq alأmmahaati wawa'di اlbanaati wamancin wahaad muttafaqu calayhi wasabaqa sharxuhu kanaa sharxiisu inoo soo hormarayoo saddex boqol iyo afartan saddex boqol iyo afartan afartankaasu inoogu soo hormaray laakiin kii kale ee abu hurayra isaga oo sidaas kaamil u ah u malayn ma inuu soo hormaray ismoodsiiyey alimaamu nawwi radi allahu canhu sida hadda ka horna aan soo marray xadiid aan mar hore aan soo hormarin uu dhihi jiray waa noo soo hormaray laakiin labada xadiid baa waxay faqraad iska waafaqsan baabu الnahyi can اlishaaraةi ilىa muslimi bisilaaxin wanaxwihi sawaء kana jaadan aw maazixa wالnahyi can tacaaطi الsayfi masluula waa reebidda la iska reebay in lagu fiiqo qof mu'mina hub in xaggiisa loo fiiqo waran tooreey bastoolad xabad wax sidaas ama ha ahaado qofkaasu mid ay ka dhab tahay oo inuu ku dhufto raba ama mid ciyaaraya oo kaftamaya oo qofkan ku maadsanayo ba inuu cabsaday iyo in kalele ha ahaatee xaaraan xaaraamnimada ay arrintaas oo kale ay xaaraam tahay oo layska nahiyey taasna waxaa la mid mida in qofka laga nixiyo oo ama bahal ama cadow iyo laysaga dhigo oo meel mugdi iyo loo galo ama isagoo sii jeedo oo gadaal inta lagaga yimaado keliyaha iyo la qabto iyo waxa sidaas oo kale oo qofka muslimka ah ka nixinaya ee ka argagixinayaaba waxa weeyaan xaraam weeyaan waxaana la mida ah iyaduna oo sidaas oo kale ah xaraam ah in alaabtiisa inta laga qariyo qalinkiisa iyo kitaabkiisa iyo kabihiisa iyo ta laga qariyo lagu kaftamayay oo kolkuu naxo oo ee uu raaraadiyo ee uu yidhaah warya alaabtayda arkay war miyaa laxaday uu naxo uu ku qoslo goartam uu soo bixiyo waxaasoo dhan marka qofka muslimka ah, wax allo wixii ka nixinayaaba xaraam weeyaan ciyaar ma galo marka qofka muslimka naxdintiisu kaftan iyo ciyaar iyo ma galo waxa weeyaan wixii ka farxiye waxu tara mooyaane wixii ka nixiye ee qalbi jabiye oo dhanba xaraam weeyaan وعn أbي هuريرaةa رضي الله عنه عن رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم qاal laa yushir أxadكم إلى أkhiihi bالسلاح yaanu ku ishaarin aanu ku fiiqin midkiin walaalkii xaggiisa hub faإnahu laa ydri isagu ma oga lacala shayطaana yanzicu fii yadihi yanzicu fii yadihi inuu shayطaanku gacantiisa uu ku gamo fayaqaca uu ku dhaco fii xufrati min الnaar god naareed uu ku dhaco ahlu naar uu noqdo isagoo kaftan lahaa inuu shayطaan marka gacantiisa uu adeegsado oo ka sii daayo oo gamo wixii uu isagu fallaadii uu ku fiiqayay iyo ama qorigii oo marka sidaas uu qofkii ku dhinto gacantiisa shayطaan intuu adeegsado ahlu naar uu ku noqdaa suurowdee yaanu xaggiisaba u fiiqin waxyaalo badan baa la sheegaya dad sidaas oo kale oo kaftan ka gal lahaayoo ay kaga fukatay oo khalaas dad sidaa ku dilay rawaahu mutafaq عalيh wfي riwaayaة lmslimi qaal qaala abulqasim slى اllahu عalيh wali waslm man ashaara ilىa akhiihi bxadiida qofkii walaalkii ku ishaaro ku fiiqa bir faina almalaa'ikata talcanuhu xataa yanzic malaa'igtaa nacladaysa ilaa iska daayo xataa yanzica yani xataa yakufa oo imtanic ilaa uu iska daayo malaa'igtaa nacladaysa oo kadaa nacladi kugu dhacday bay dhehaysaa wain kaana akhaahu liabiihi wa ummihi walow mid aan muxuu ahay ay baciid tahay inuu uga qasdaayo dil inuu uga qasdaayo oo walaalkii aabbihii hooyadiiba muxuu ahay ah haba ahaadee ay dhaleen ha ahaadee qowluhu salى اllahu alay slam yanzic dubita bilcayni اlmuhmala maca kasri zaay oo yanzic yani bimacnaa yarmi weeyaan wa bilgayni اlmucjamati maca fatxihaa yanzaq na waa la wariyey wa macnaahumaa mutaqaarib labadana macnahoodu waa isu dhow yahayoo wa macnaahu bilmuhmala markuu yanzicu uu yahay yarmi weeyaan inuu gacantiisa ku galo min naزca sahma jiididda la jiidayo fallaadha la jiidayo kolka la gamaayo ee xadhigga muxuaha lagu jiido taasaa nasci lagu magacaabaa wa bilmucjamati ayضa yarmi wayufsid yanzaqu marka la yidhaahna wa aslu الnasqi aلطacnu wاlfasaad nazaqa marka la yidhaha macnihiisu waa muxaa duridda iyo fasaadinta yaa la yidhaaha وعn jaaبir رضي الله عnه qاala نahىa rasuul الlahi صلى الله عليه وسلم an yutacaaطى الsayf masluula wuxuu reebay rasuulka all slى الlaهu عalيه وaلي وسلم in sayfta la isu fidiyo laisu dhiibo iyadoo galla iyadoo galla in laisu dhiibo xagga afka weliba laysugu fidiyo yuu reebay rawaahu abu daawuud oo tirmidihu qaala xadiidun xasan waana sidaa u sheegay xasan mehe waa saxiix weeyaanoo saxaxu lalbani fi saxiix jaamic sagiir marka macnahiisu waxaa weeye haddaad qof bir u dhiibayso bir afle haddaad u dhiibayso nahaa rasuulu الlahi slى الlahu عalيh wali waslm an yutacaaطى الsayfu masluula masluula yani manzuuca min algimd wuxuu reebay in seefta iyadoo galla laisu dhiibo seeftana marka wixii sideeda oo kale ah yaa lamid aho sida tooraydii iyo mididii iyo sidoo kale weeyaan macnihiisu waxaa weye haddaad qof qof u dhiibayso bir afle aad u dhiibayso inaad iyadoo galka ku jirta u dhiibta mooyaane iyada oo muxuu ahay galka ka baxsan inaad u dhiibto ma leannahu waxay ishaaradii hadda aan soo marray bay shabahdaa marka ma garanaysid inaad meel xun kaga dhufanayso ama isha ay ka gelayso ama muxuu dhuunta inay dhaawacdaan marka isagana suurowda ama idishaba oo shaytaan uu gacantaada adeegsado yaa suurowda waxaa badan kolka maaragtay dadka rag hilibkii iyo reerbaadihii hilibka markay isla wadaagayaan hilibka geel iyo inta badan midi baa lagu cunaa marka midiyihiibaa marka kolkii kan uu ku goosto kan kadana uu fidinayo marka waa inuu hadduu eh, kolkaas iyo kale de in beentegelka eh, lagu celiya lasoo bixiyo waa mashaqay noqonaysaaye xagga afka intuu qabta dabada ugu dhiibo marka laakiin intuu isagu dabadii qabto afkii xaggiisa eh, xagga afka walaalka aadiyo taas maya baabu karaahati اlkhuruuji min almasjidi bacda اladaani ila bicudrin xataa yusalliya almaktuuba necbaysiga la necbaystay inuu qofku masjidka ka baxo isagoo ku dhex jira kol haddii loogu addimo isagoo ku dhex jira masjidkii ku jira haddii loogu addimo waa inaanu masjidkaa ka bixin ilaa uu ku tukado ilaa u waxun laga maamaarmaan ah mooyaane iyo inuu soo noqonayo mooyaane si kumeelgaar intu u inuu soo noqonayo iyo in arrin lagama maarmaanihi oo aada muhimi ahu ay qabsatay mooyaane waa inaanu ka bixin masjidkii loogu addimay ilaa uu ku tukado عن أبي الشعثاء واسمه جابر بن زيد قال كنا قعودا مع أبي هريرة رضي الله عنه في المسجد أبو هريرة مسجدka رasuulka صلى الله عليه لي وسلم la فأذن المؤذن مؤdinkii baa أdimay فaqاama رaجuل من المسجد يمشي nin baa kacay masjidka ka kacay isagoo socda فأتبعaه أbو هريرة رضي الله عنه بصره abu hurayra isha la raacay ninkii sii socday xataa kharaja min almasjid ilaa masjidkii uu ka baxay faqaala abu hurayrata radia allahu canhu abu hurayra wuxuu yidhi ama hada faqad casaa abalqaasimi sala allahu alayhi waalihi wasalam rawahu muslim ninkaasoo rasuulka alla sala allau alayh waali wasalam yuu caasiyey oo marka macnuhu waxa weeyaan rasuulka alla sala allau alayh waali wasalam baa faray inaan eh, inaan masjidka laga bixin kol haddii qofka loogu adimo marka qofkiina wuxuu sameeyey arrintii uu rasuulka alle sala allahu aleyh waali wasalam uu nahiyey buu yeelay <clears throat> qofkaas muxuu ahay saxaabigii kolkuu sidaasoo kale uu yidhaaho sida tii aan soo marray ee xadiidka ee muxuu ahay camaar ibni yaasir radia allahu canhuma ee dhihi jiray qofkii sooma maalinta la shakisan yahay abulqaasim mise rasuulka all sal ly slam buu caasiyey iyo taasoo kale marka waxaa xadiid marfuuca la yidhaahayo inuu arrintaasu nabiga caleyhi salaatu wasalaam uga sugantao ka maqlay yaa loo qaadanayaayo marka waa xaraam weeyaan arrintaasu marka kolkaa baabu karaahati raddi rayxaani ligayri cudrin necbaysiga la necbaystay in la diido rayxaan rayxaanta marka waxaa lamid ah waxa caraf lehe ubaxa iyo waxyaalahaas yaabaa lamid ah haddii lagu soo fidiyo lagu soo dhiibo muxuu ahaa inaad tidhaahdo ma raba iga du ilaa un inuu jiro cudur sharciihi inuu jiro marka maalan dad xasaasiya ka qaba oo waxaa jira hindhisi iyo wax sidaas ay ku kicinayso ubaxyadaas noocaas oo kale iyo hadday ursadiyo wax sidaas hadday jirta mooyaane haddii kale waa inuu waa inuu qaato وعn أbي هuريرaةa رضي الله عنه qال qاla رsuuل الlahi صلى الله عليه ولي وسلم mن curiضa عaليهi رayxاn flaa yrudh faإنه خفيiف الmaحmل طyب الريح rawaه mسلم qofkii loo bandhigo oo la siiyo yani rayxaan la siiyaayo yaanu diidin لأnnahu qaadidiisu waa fududdahay oo sahل weeyaan wax yaro fudud weeyaan xidhma hadday ugu weyn tahay ah muxuu ahay caraftiisuna waa wanaagsan tahay yani waa shay faa'iidana le kulfana aan lahayne waxba yaanu diidin rawaahu muslim waxaa reexaanadaasna marka lamid ah haddii muxuu ahayey e, uu rabo inuu qofka ku mariyo maalan cadar iyo inuu ku mariyo uu rabo iyo isagana oo sidoo kale waa inaadan diidin can anas bni malik radi allahu canhu ana nabiya sal اlau alay slam kaana laa yaruddu طiiba rawaahu muslim diibka marka wixii carafle baa la yidhaahaayo haddii bakuur iyo foox sidaas iyo sida carabta ay yeelaan ee marka dadka ay ku wareejiyaan iyo sidaas oo kale iyo muxuu ahayey inaad ku qaacsato lagugu soo dhiibo ama aunsiga waxooga aunsiga ah qof uu ku siiyo ama dhala yaroo cadara ama mid barafoona ama uu rabo inuu kuu mariyo ama saliidda carafta leh intaasoo dhanba marka waxaa weeyaan tiib weeyaane nebigu sala allau alay slam ma aanu diidi jirin ilaan waa u jeclaa tiibka aad iyo aad buu u jeclaa tiib dabiiciyana jidhkiisu waa lahaa midkan kada kale ee la marsadana waa u jeclaayo aad buu u marsan jiray rawahu الbukhaariي siduu waxyaalaha carafta xun leh uu u necbaa ee uu qofku ku arko aan soo maray in qofku ka soo uro basal iyo waxyaalahaas ka soo uraan masjidkaba looga saari jiray cagsigeed buu wuxuu u jeclaa carafta uduga leh ayuu jeclaa leanna malaa'igta way jeceshahay caraftaas udugaladta kalena way necab tahay baabu karaahati اlmadxi fi اlwajh liman khiifa calayhi mafsada min icjaabin wanaxwihi wa jawaasihi liman umina dalika fii xaqihi karaahiyada la karaahaystay yacnii la necbaystay in qofka hortiisa lagu ammaano isagoo ku maqlaaya la ammaano oo bishardi laakiin ninkaasu waa inuu yahay qof looga baqayo arrintaasu inay masale ku kiciso oo isla weyne iyo waxyaala sidaas ahoo uu ka qaado oo run intuu u qaato ammaanta uu kibir iyo isla weyniyo arrintaas ay ku keento maxaa siday soomaalidu ay dhihi jireen doqoni ammaanaydan ahayn bay ku faraxda iyo kale dad noocaas oo kale hadduu yahay oo muxuu ahaayey kolkii la ammaano inuu intuu run u qaato isla weynaado looga baqaayo waa inaan hortiisa lagu ammaanin oo wixii ammaanaha uu leeyahan hortiisa laga sheegin laakiin qofkii lagu kalsoon yahay caqligiisii iyo cilmigiisa iyo iimaankiisii lagu kalsoon yahay ee aamin looga yahay inay arrintaasu kibir iyo isla weynan iyo ay u geyso isagoo inay bannaan tahay sidaasna wuxuu u leeyahay alimaamu nawowi radiallahu canhu oo tarjamada sidaas ugu faahfaahinayaa axaadiid kala gadisan ayuu rabaa inuu iswaafajiyo axaadiid ka digaysa in qofka isagoo ku maqlaaya la ammaanana waa jirtaa axaadiida rasuulku sala allahu aleyh waali wasalam dad saxaabadiisii ridwaanullahi calayhim qaarkood inuu ammaanay sheegaysaana way jirtaa marka labadaa nooc buu rabaa inuu iswaafajiyo oo kuwa nahyiga aana lagu rido qofka looga baqaayo inuu arrintaas si xun uu u qaato oo si xun ugu isticmaalo oo isla weynaado o isla kibriyo oo kuwii kale ee rasuulka sala allau alay slam ku ammaanayna lagu rido inay ahaayeen niman kaamilin ohoo aamin looga yahay xaqooda aamin looga yahay inay arrintaasi mafsada ku keento can abi muusa alashcariyi radia allahu canhu annahu samica nabiya sala allahu alayhi waali samica annabiyu sala allahu alayh waali wasalam rajulan yuhnii calaa rajulin wa yutriihi fi lmadxi yutriihi yani yubaaliq ku xeel dheeraanaya wuxuu maqnay nebigu sal lla alay slam nin nin ammaanaya oo ammaantiisa ku dheeraanaya faqaala markaasuu yidhi ahlagtum buu yidhi mise wuxuu yidhi qaطactum dahra الrajuli ahlagtum الrajula ninka waad halaagteen buu yidhi mise wuxuu yidhi dhabarkaad ka goyseen ninka muttafaq calayh wاlإطrاء الmubaalagaة fi اlmadxi iطraha kaasaa la yidhaahaa yuطridii buu marka fasiraya yani yuطri bimacnaa yubaaligu fi madxi nin nin ammaanayo ammaantii weliba ku dheeraanayo maqlayo markaasuu wuxu uhi ninka waad disheen buu yidhi mise ninka dhabarkaad ka jebiseen w can abi bakrata radia allahu canhu nufayc bn اlxaariث الثaqفi radia allahu canhu ana rajula dukira cinda الnabiyi salى اllahu عalayh wali wasalam nin baa lagu sheegay nebiga alla sal ه alay slm agtiisa faأhnaa calayhi rajulu khayra nin baa khayr ku ammaanay oo khayr iyo wanaag ku sheegay faqaala الnabiyu salى اllahu alيه wala slm markaasuu nebigu wuxuu yidhi wayxak qaطacta cunuqa الrajul hoog e ninka qoortaad ka goysay yani waa dishay yaquuluhu miraaran dhowr goor buu ku celcelinayay nebigu sal ly slm hadalka isaga in kaana axadukum maadixan laa maxaala hadduu midkiin yahay kii <clears throat> mid ammaanaya laga maarmaan ay taho ilaa wa ilaa u ammaanayo falyaqul ha yidhaaho axsibu kada wa kada sax saasaan u malaynaya ninka hebelihi inuu nin fiican yahaan u inuu nin mkhlisa yahaan u nin daacada inuu yahaan u nin saalixa inuu yahaan u malayn ha yidhaaho waan malaynayaa ha yidhaaha mooyaane yaanu jasminin leannahu kaas waxaa weeyaan shahaada cala allah inay noqonaysaa taxakum cala allah in kaana yaraa anahu kadalika inuu sidaa yahay hadduu u malaynayo weyaan hadduu u arkaayo inuu sidaa yahay danni ha isticmaalo ayaanu jasminin amdu lah amdu lah waxasiibuhu اllah alla kaafigiisa alla ku filana alla xaalkiisa yaqaanee anu saasaan u malaynaya ha yidhaaho walaa yuzakii calى اllahi axadan qofna alla xaggiisa yaanu ku taskeynin oo aanu <coughs> alxamdu lilah qofna yaanu alla xaggiisa ku taskiyaynin oo aanu dhihin qofkaasu saasuu yahay iyo yaanu jasminin muttafaqu calayh e, dadka aan looga baqaynin marka inay arrintaasi mafsado u keenta iyo waxaa ka mida ah qofkii dhintay qofkii dhintay ma maqlaayo marka muxuu ahaay maanta ma maqlaayo marka kuma kibraayo kolka kaasoo kale iyo waa kaynu soo marray xadiidkii labadii ninee dhimatay ee midna la ammaanay ee la yidhi nicma arajulu kaana yuxibu allaha warasuulahu sidaas la yidhi nebigu sal lla alay slm maanu ka nahiyeyne wajabat buu yidhi kaasoo kale iyo ayb وعن همام بن الحارث عن المقداد المقداد بن, بن الأسود رضي الله عنه أن رجلا جعل يمدح عثمان رضي الله عنه nin baa wuxuu bilaabay cusmaan ibn cafaan radia allahu canhu oo isagoo amiiru lmu'miniin kolkaa ah inuu ammaano cusmaanna waa joogaa facamida camida almiqdaad miqdaad baa u qastay oo fajahaa calaa rukbatayhi wuxuu ku jilbiibsaday jilbahiisa oo fajacala wuxuu bilaabay yaxhuu inuu ku saydho fii wajhi qofka maxaa wejigiisa alxasbaa <coughs> qururaxa faqaala lahu cuثmaan maa sha'nuka muxuu yahay shuqulkaaga maxaa saa u yeelaysaa faqaala markaasuu yidhi ina rasuula اllahi salى اllahu عalayh wali wasalam qaal idaa ra'aytum اlmaddaaxiin markaad aragtaan kuwa ammaanta badan faxhuu fii wujuuhihim اturaab ku hoobiya oo ku saydha wejigooda ciidda ku saydha muxuu ahaa rawaahu muslim ha kuwaasu marka cuhmaanna kolka weliba madax buu ahaa waxaana aad iyo aad loo og yahay oo aad iyo aad zamanka zamanadana usii badan kuwa madaxda ah madaxweynayaasha iyo boqoradii iyo waxyaalo sidaasa inay jiraan kuwa fanaaniin iyo kuwa abwaani iyo udabe iyo oho u alifa heese iyo gabayaa iyo maqaalaad iyo oo ka dhiga wax mxua aad moodo inayna caalamkan ay ku dhex nool yihiinoo basharkaba ayna ahayn malaa'ig aan dembi lahayn ay yihiin oo qaar waxaan aragnay ambiyadii alle ka sarraysiiya madaxweynayaashooda iyo oo waxyaala sidaas oo kale ah waaba aad iyo aad u fara badan oo taasuna marka waxa weeyaan waxaa la yidhaahaa aad bay u jecel yihiin kuwa madaxdiina ammaanta u jecel yihiin oo waa isla weynaanaya waa kibraya meel sare u isgaarsiinayaayoo ninkii miskiinka ahaayee shalay ama sarkaalka caadiga ahaan jiray ama muxuu ahay ninka iska caadiga ahaan jiray ee mucallim ama shaqaale inuu iska ahaan jiray oo marka goortii dambe madaxu noqday ayaa kolkaas wuxuuba iska dhigayaa wax dadkan oo dhanba ka sarreeya waa isla weynaanayaayo waa isla kibrayaayo markaasuu dulmi iyo duqyaan iyo kibir uu la soo baxayaa waxyaalahaasuna marka waxa fasaadiya kuwa madaxda ah ayay ka mid yihiin heesaha faraha badan ee loo alifaye iyo waxyaalahaas oo dhan marka kuwa noocaas oo kale rasuulku sala allahu aleyh waali wasalam markuu amray kuwa ammaana in ciidda wejiga lagaga saydho riwaayad kalena ay sheegayaan afka in ciid loogu guro aad iyo aad buu xakiim u ahaa salawaatu ullahi wasalaamuhu calayh oo mafsadada ay keenayaan kuwa noocaas oo kale iya ayuu ogaa kuwaasoo kale marka in laga qabto waa ay dallacsiiyaanoo marka waxaa la siiyaa darajooyin iyobaa la siiyaayo marka kolkaasuu loo kala tartamayaayo nin waliba uu leeyahay abaalgud ha lagu siiyo adiguna madaxweynaha wax ku ammaan oo waxaasoo kale waa waxa marka adduunyada fasaadiyey weeyaan saas uga sii hortegaya nebiguna sala allau alay waslam fa hadihi alaxaadiidu fi nnahyi kuwa axaadiidan marka waa kuwii nahyiga ahaa wa jaaءa fi libaaxati axaadiidu kahiiratun صaxiixa bannayn marka la banneeyo qof hortiisa laga ammaanana axaadiid kale oo iyaduna saxiixa baa ku soo aroorta oo ku timid wa طariiqu اljamci bayna alaxaadiid labada nooc ee axaadiidta sida la isugu geenaya waxaa weeyaan an yuqaal waa in la yidhaaho in kaana almamduuxu qofkan la ammaanaya hadduu yahay cindahu kamaalu iimaanin wayaqiinin wariyaadati nafsin wamacrifatun taama bxayثu laa yaftatin walaa ygtaru bidalika walaa talcabu bihi nafsuh falaysa bixaraamin walaa makruuh waa in sidaa la yidhaha hadduu qofkan la ammaanaya uu yahay nin ah iimaankiisu uu kaamil yahay oo yaqiin kaamila leh oo naftiisa tababaray oo naftiisa ka adag oo aqoon iyo macrifo taam a ah leh oon looga baqaynin inuu arrintaa ku fitnoobo oo ku dagto oo naftiisa ayna ku ciyaaraynin oyna been u sheegaynin kaas marka xaraam ma aha makruuhna ma aha marka nooci uu nabiga alayh sala sl ammaanay noocaasaa lagu fasiray inay ahaayeen haddiise looga baqaayo in khiifa calayhi shay-un min hadihi alumuur arrimahaan sheegnay mid ka mida ah haddii looga baqaayo kuriha madxuu fii wajhi karaahatan shadiida in hortiisa laga ammaano waa la necbaystay oo karaaha shadiida weliba weeyaan wa calaa haada atafsiil sida aan u kala qaadnay baa tunazalu alaxaadiidu almukhtalifatu fii dalik yaa lagu dejinayaa lagu kala fasirayaa axaadiidta kala gedisan ee arrintantada ku saabsan wa mima jaa fi libaaxa waxaa ka mid a xadiidta xagga banaynta ku timidna qowluhu sala اlه alay slm labi bakr radi allahu canhu arjuu an takuuna minhum waxaan rajaynayaa inaad ka mid noqoto yani dadkii albaabada jannada oo dhan looga wada yeedhayay kolkuu nebigu sala allahu alيyh wali slam uu sheegay man kaana min ahli kada duciya min baabi kada qofkii ahlu salaad ahaan jiray albaabka salaada looga yeedhi kii ahlu soom ahaan jiray albaabka muxuu ahay rayaan a looga yeedhi kii ahlu sadaqa ahaan jiray kolkuu saa u sheeg sheegay buu waa kii dhihi jiray abubakr radi allahu canhu yaa rasuul allah albaabada albaab kamida qof looga yeedhay dhibaato ma haysatee mase jiraa qof albaabadaasoo dhan looga wada yeerayo markaasuu yidhi ha waa jiraay waxaanan rajaynayaa inaad adugu kamid mid noqotaan rajaynayaa xadiidkaasna muttafaq caleyh waahayo waan soo marray e <clears throat> min aladiina yudcawna min jamiici abwaabi اljannati lidukhuuliha kuwaasuu sheegay wa fi lxadiidi alaakhar xadiidkii kalena wuxuu ku yidhi nebigu sala allahu alayh waali wslam abubakr buu ku yidhi lasta minhum adu kuwaa ka mid miihid ka oo saxiix weeyaan bukhaari baa isna wariyo waan soo hormaray oo wuxuuna ahaa kolkuu sheegay nebigu sala allahu alayh waali wasalam qofka marada dhulka ku jiida ee khuyalaa muxuu ahaye inuu dembiguu leeyahay markuu sheegay markaas waa kii abubakri dhihi jiray yaa rasuul allah aniga maxaaha hoos hoos buu iga dhacay in hadba ka warhayoon an hadba kor usoo hinjiya mooyaane hoos buu iga siibtaa buu wuxuu dhihi jiray adu ka mid waa kii ku yidhi ay min aladiina yud ay lasta min aladiina yusbiluuna izaarahum usurahum khoyala usur waa jamcu izaar kuwa adugu kibir iyo xaraga u jiida maradooda dhulka ugu jiida adu ka mid mihid wa qaala licumara radia allahu canhu cumarna wuxuu ku yidhi maa ra'aaka shayطaanu saalikan fajan ilaa salaka fajan gayra fajik weligaa ma aanu ku arag shayطaan adigoo jid socda ilaa waa kaa cararaayo jidkaaga jid aan ahayn yuu qaadaayoo waa kaa fogaadaa kaasuna muttafaq calayhi buu ahaayo isaga ma soo marin walaxaadiidu fi libaaxati kaiira axaadiidta arrintaa ku saabsanina waa fara badan tahay waqad dakartu jumlata min aطraafiha fi kitaabi اladkaar kitaabka kitaab aladkaar la yidhaaho uu leeyahay alimaamu nawowi kale ee uu leeyahay ayaan ku sheegay buu leeyahay darafo ka mid ah axaadiidtaas uu nebigu sala allahu alيyh wali wslam saxaabada qaarkood ridwan ullahi calayhim uu iyagoo la jooga ku ammaanay baabu karaahati اlkhuruuji min baladi waqaca fiiha alwabaa firaaran minhu wa karaahati اlquduumi calayhi necbaysiga la necbaystay in laga baxo beled uu weba ku dhacay webuhuna cudurada xunxune fida baa la yidhaaha walciyaadu billaah sida kooleerada iyo taacuunka iyo waxyaalahaas iyo weeyaane cudurrada sidaas ee fida ee caamka noqoto markay beled ku dhacdo dadka aada u gaadha beled uu joogo qofka hadduu ku dhaco waa inaanu ka bixin waa inaanu ka bixinoo beledkaa dadkaa joogo in la go'doomiyo la karantiinimeeyo ilaa iyaga laga daweynayo qofkii maqla beledka inuu wabahaas ku dhacayna waa inaanu gelin labadaas arrimood weeyaan marka qaala tacaalى أynmaa takunu yudrikkum lmowtu walow kuntum fii buruujin mushayada meel alla meel aad joogtaanba mowdku waa idin soo gaadhaya geeridu waa idinku dhacaysaa walow xataa haddaad tihin kuwa ku jira guryo aad loo adkeeyo aada loo dhisay iyo qalcdo waaweyn haddaad ku jirtaan oo cada uuna idiin imaan karaynin <coughs> malakulmowt isaga kaasu idinkama celinayo oo gaarida waa idiin imaanaysa gaarida haddaad ka carartaan iyada idin soo raadsanaysa qaala tacaala walaa tulquu biaydiikum ila tahluka gacantiinna ha haysugu dhiibin haysugu ridina halaag marka aayadday hore waxay ahayd ka cararka laga cararo webaha eh, beledku ku dhacay laga cararo iyo wuxuy u sheegaysaa dadka in hadday ka cararaan geeri ayna ka carari karaynin oo haddii alle uu qadaray inay jirada iyada u dhintaan meel kastoy tagaanbaba inay inay eh, u dhimaanayaan oo cararkaasu aan waxba u taraynin tanna marka waa cagsigii weeyaanoo beled aad ku maqasheen cudur xuni inuu ku dhacay ha gelina lianna kolkaa wuxuu noqonayaa dad naftoodii halaag ugu sababoobay oo meel halakaa ku riday biduuni faa'ida ya noqonaysaa ama maybka midii aayaddii aan soo marray hadda ka hor qisadii aan soo marray aayaddan ay ku soo degtay walaa tulquu biaydiikum ila taaluka abu ayuub alansaari radia allahu canhu uu fasiri jiray iyadoo kolkaa faa'idaa ku jirta geesinimada qofka inuu u dagaalamo oo cadowga sufuuftiisa uu dhex galo hadduu filaayo inuu cadowgaas waxyeeleeyo walow isagoo haba ku dhintee kolkaa oo isbiimeeyo waa u bannaan tahay leannu faa'iida ayay u leedahay muslimiinta u leedahay taasoo kale oo jihaadka oo cadowga naafayntiisa iyo muslimiinta dhiirigelintooda ayaa ku jirta laakiin beled muxua dadkii ay lee'anayaan oo cudur xuni uu ku jiro wax faa'iido ahoo markaa daahiriya kolkaas adi iyo muslimiinta toona uguma jirto marka inaad naftaada gelisaayu tahluka waxay noqonaysaa biduuni faa'ida ah ayay noqonaysaa وعن ابن عباس رضي الله عنهma أن cمر بن الخطاب رضي الله عنه خرجa إلى الشhام شham buu u baxay cmر رضي الله عنه sند xatىa إida kaana bsrقa meesha srqa laydhaha markuu joogo laqiyahu waxaa ka hor yimid umaraaءu الأجناad jeeshashkii dagaalamaya futuuxdaas ka qayb galay ee dhulalkaa qabsaday madaxdoodii baa ka hor yimid cumar radiallahu canhu oo soo dhoweeyey abu cubayda ibnu ljarax wa asxaabuhu kuwaasaa soo dhoweeyey radi radiallahu canhum fa akhbaruuhu waxay uga warrameen ana alwaba'a qad waqaca bishaam wabahaas hore taacuun buu ahaayoo taacuun la dhihi jiray taacuuna camwaas ayuu ahaa sanadkii siddeed iyo toban hijrigu uu ahaa oo rag saxaabo ah badan ay ku leedeen faqaala Eh, qaala ibnu cabbaasin radia allahu canhuma marka waxay u sheegeen inuu cuduruu inuu taacun beledka ku jiro ibnu cabbaas baa marka uu la socday wuxuu leeyahay faqaala lii cumar cumar baa wuxuu yidhi cumar baa dadkayuu la tashanayaa marka dadkiibuu la tashanayaayo maxaan yaallaa buu leeyahay miyaan beledkan kada horteeda inaan gallaan usoo gallay usoo baxnay cudurkaasaana lagu sheegay ma gallaan mise waa ka noqonnaa dadku la tashanaya kolkaasna wax xadiidka arrintaa ku saabsan buuna haysanin saasuu dadka wada tashanaya ilaan qofka xaakimka ee muslimka keligii tashada ma ahe alla subxaanahu wa tacaala wuxuu amray in lala tashado dadweynaha lala tashado oo tala wada tashi lagu wada arrintee fa cumar baa marka wuxuu yidhi udcuu lii iigu yeedh almuhaajiriina alawaliin muhaajiriintii hore dabaqa dabaqa buu dadka ugula tashanaya iigu yeedh fadacawtuhum waan u yeedhay fastashaarahum wuu la tashaday wa ahbarahum wuxuuna uga warramay ana alwabaa qad waqaca bishaam inuu taacuun galay shaam faاkhtalafuu way iskhilaafeen faqaala bacduhum qaarkood waxay yidhaaheen kharajta liamrin walaa naraa an tarjic canhu arrin baad u soo baxdo inaad dadka muslimiintaa booqato oo ziyaarato oo aada axwaashooda aada u kuurgashaad u soo baxday kugulama talinayna inaad ka noqoto wa qaala bacduhum qaarkoodna waxay dhaheen macaka baqiyat nnaasi waasxaabu rasuuli illahi sala allahu aleyh waali wasalam dadka intii wanaagsanayd ee intii hore dhammaatay ka soo hadhay ayaa kula socotay asxaabtii nebiga sala allahu aleyh wali wasalam ee walaa naraa an tuqdimahum cala hada alwabaa inaad wabaha u geliso kugulama talinayno faqaala qaala markaasuu irtaficuu canii iga kaca uma qaala wuxuu yidhi ibnu cabbaas buu ku yidhi udcu liya alansaar ansaar iigu yeer fadacawtuhum waan u yeedhay fastashaarahum waa la tashaday fasalakuu sabiila almuhaajiriin jidkii muhaajiriinta iyaguna qaadeenoo waاkhtalafuu ka khtilaafihim sidii khilaafkoodii oo kale isaguna isu khilaafeen faqaala markaasuu yidhi irtaficuu canii iga kaca uma qaala markaasuu udcu lii iigu yeer man kaana haahunaa min mashiikhati qurayshin min muhaajirati اlfatx iigu yeer wixii halkankada jooga ee odayaashii quraysheed ahee dadkii muxuu ahay muhaajirat yani muslimat alfatx baa laga wadaa fatx marka dadkii soo islaamay ah fadacawtuhum waan u yeedhay falam yakhtalif calayhi rajulaani laba nin ismayna khilaafin faqaaluu waxay yidhaaheen dhammaantood naraa an tarjica biannaas waxaan arkaynaa oo kugula talinaynaa inaad dadka la noqoto walaa tuqdimahum calaa hada alwabaa aadan u gelinin muxuu ahaay wabahankada fana taasuna marka waxay noqotay dliil waxay noqotay eh, seen mxuu ahaaye u marakacaya xadiidka nebiga salى اllahu عalيh wali wslam uu dhihi jiray ninka quraysheed wuxuu leeyahay eh, laba nin oo dadka kale ah ra'yigoodaoo kale uu leeyahay eh, qadimuu qurayshan walaa taqadamuu iyo xadiiثi sidaas ahaa ayuu margu noqonayaa marka kulligood way iswadawaafaqeen xadiiثaas marka wuxuu leeyahay qadimuu qurayshan walaa taqadamuuha watacallamuu min qurayshin walaa tucallimuuha walowlaa an tabtara qurayshun la akhbartuhaa biladii laha la akhbartuhaa bimaa lahaa cinda allah waxaa laagtiisaa ku leedahaan uga warrami laha tacaala markaas xadiidkan waxaa wariya طabarani can cabdillahi bni saa'ib waana xadiid صaxiixa <clears throat> xadiid kalena wuxuu leeyahay qadimuu quraysha walaa taqadamuuha watacallamuu minha walaa tucallimuuha isagana waxaa wariya shaafici wa albayhaqi can الzuhriy balaagan qadimuu quraysha walaa taqadamuuha walowlaa an tabطara la akhbartuha bima cinda allahi caza wajal albazaar ayaa can caliyin ka wariyey axaadiidta noocaas oo kale oo marka ammaanaysa ayb iyo marka u noqotay shaahid cayaana u noqotay oo muhaajiriintii iyo ansaartii ra'yigay bixin waayeen yaa iyaga alla waafajiyay bixiyeen faqaaluu waxay yidhaaheen naraa an tarjica biاnnaas walaa tuqdimahum calaa hada alwaba fanaada cumar radi allahu canhu cumar baa fi naas dadka ugu dhawaaqay inii musbixun calaa dahrin faasbixuu calayh anu berri waxaan ku waaberiysanayaa awrka dhabarkiisa oo waa noqonayaaye qof walowba awrkaaga dhabarkiisa waagu ha kuugu beriyo oo caawaan guuraynaa caawaan noqonaynaa faqaala abu cubaydata ibnu اljarax radi allahu canhu baa wuxuu yidhi afiraaran min qadari illah ma qadarka allaad ka cararaysaa cumarow radi allahu canhuma faqaala cumar radi allahu canhu cumar baa wuxuu yidhi low kayruka qaalaha yaa abaa cubayda hadduu dhihi lahaa qofaan adiga ahayna abuu cubaydow saa u dhihi lahaa yani waa ciqaabi lahaa weeyaan mise hadduu qof kale dhihi lahaabaa igala fududaan lahayd wa kaana cumaru radi allahu canhu yakrahu khilaafah cumar radiallahu canhu abuu cubayda khilaafkiisuu necbaa uu xurmayn jiray abu cubayd uu xurmayn jiray radia allahu canhu nacam nafiru min qadar illahi ilaa qadar illah haayo qadarka allaan ka cararaynaa qadar allaan u cararaynaa ara'ayta bal ka waran low kaana laka ibilun haddaad geel lahaan lahayd faabadta aad ku soo dhaadhacdo waadiyan tog lahu cudwataani oo laba degood leh ixdaahumaa khisba middood ay barwaaqo tahay walukhraa jadba midda kalena ay abaar tahay alaysa in racayta alkhasba midda barwaaqada haddaad daajiso racaytaha biqadar illah soo qadarka alle maadan ku daaqin wain ra'aytahaa wain racayta ljadbatan abaarta haddaad daaqdana racaytaha biqadar illah soo qadarka alle maadan ku muxuu aha maadan ku daaqin marka yani waxaa weeye kanna waa qadar alle kanna qadar alle weeyaan dan keliya un ha ka fiirinayn labadaba fiiri weeyaan qaala fajaءa cabdالرaحman ibn cawf radي allahu canhu cabdالرaحmaan ibn cawf oo ku maqnaa muxuu ahaayey meel arrin ku maqnaa ayaa yimid wa kaana mutagayiban fii bacdi xaajatihi danihiisa midood buu kolkaa ku maqnaa faqaala markaasu wuxuu yihi kolkaas ijtihaad bay ka ahayd saxaabada intii talada ay dhiibayeen iyo kulligooda ijtihaad bay ka ahayd cabdiraxmaan baase isagu nas hayey naskaasaa marka wuxuu waafaqayaa taladii qoraysheed ay bixisay